sidii loo kala jeegroon yahay bay badanaa guriguhu kala kharash badan yihiin oo dadka waad arkaysaayo maanta waxyar markaad haysato intaasaa kugu filan waxoogay badan markaad hesho intii yarayd kuguma filna waa isla adigii waa isla meeshii waa isla noloshii waayo waxaad cuni jirtay baa isbedeli qaabkaad u fikiri jirtay baa isbedeli waxaad soo gadan jirtay baa isbedeli curfiga dhaqanka sidaasi biilka qoyska saamayn buu ku leeyahay ninba hadba leebalka iyo darajada uu ku jiro inuu dadkiisa ku dhex jiro wey saa darteed nafaqadu maxaa gabadha cunto loo siinayaa oo biil ay u qaadan haddii laada qadar intee la-eg bay qaadan ninku hadduu xoolo badan yahay ama dhexdhexaad yahay ama hanti yarow yahay saamayn bay yeelan way kala badsanayaan haddii uu magaalo joogo iyo haddii uu miyi joogona way kala badsanayaan noocana hadba mujtamaciisu iyo bulshadiisu wixii cunto u ah baa isagana laga doonayaa saa darteed fain kaana zawju ninku hadduu yahay muusiran nin maal badan haddii uu yahay oo maalqabeena fa muddaani laba mud baa laga rabaa waxaa weeye hal iyo laba boqol oo garaam qiyaastii oo min haalibi quutihaa quudka iyo waxaa cuntada laga cuna meesheeda inta u badan dadku waxay cunaana wayajibu waxaa u waajibaya raashin qalalan wax ma taree min aludmi suugada iyo walkiswati aradbaxa maa jarad bihi alcaadatu waxa dhaqanku isagoo kale haweenkooda ay u siiyaan aradbax iyo suugo looga dhigo wixii raashinka lagu lamaanayn jiray ama ama dalac iyo maraq ha noqdo ama hilib ha noqdo ama khudaar loogu daray ha noqdo ama sharaab iyo cabitaan la raaciyey ha noqdo dadka isaga lamidka ee laheerka ah ee dadka xoolaha ku ciyaarana aan ahayn bukhalada aada u gacan adagna aan ahayn ee dhexdhexaadka ah dhaqaalahana ay isku aag dhow yihiin waxay xilligaa badanaa bixiyaan buu biru bixinayaan wain kaana hadduu yahay mucsiran midaan waxba haysanin famudun baa laga rabaa min haalibi quuti baladi ah cuntada badankeed wixii la cuno ilaa lix boqol oo garan maalintii afar iyo labaatankii saac inuu bixiyo iyo wamaa yatadimu bihi iyo waxay ku suugeystaan ay ku koosaartaan almucsiruuna kuwa fuqarada wayagsuuna way xirtaan wain kaana mutawasitan nin labadaa udhexeeya hadduu yahay famudun waa nisfun dheh halmud iyo nuskii weeye waa sagaal boqoloo garaam qiyaastii wax lagu qiyaasay wa min aludmi suugada iyo dallaca iyo walkiswati aradbaxana alwasatu labadii wax udhexeeya laga rabaa qadarkan uu koobe iyo nus iyo uu tilmaamayay laba laba mudiyo uu garaamyada tilmaamayaay waa xilligii mualifku uu joogay iyo makaanka uu joogay bay dadku qaybka sida loo kala biili karo ama wax loo cunaasa ahaan jirtay laakiin tan warkaas hadda taqdiirka waxaa weeye alcaadatu muxakamatun bay geliyo caadadasha curfigaa taqdiirinaya cumuuma waxaad soo gashaan wacaashiruuhunna bilmacruuf nabiguna calayh salaatu wasalaam waa kii yidhi haweenku waxay idinku leeyihiin risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruufi sida curfiga dhaqan wanaagu tilmaamayo saas darteed haddii reeraha quraac iyo cashon la yaqaano quraac iyo cashun meesha lagu leeyahay ninka haddii quraac iyo qadiya casho laga isticmaalaa curfigana saddexdaba waa laga rabaa haddii meesha magaalo ay tahay waxyaabo dallaci iyo khudaar iyo biyo iyo wax lagu daro oo ay ku darsadaan dadka isaga laheer dhaqaalaah waa laga rabaa haddii uu isagoo dhaqaalihii awooda bixin waaya maxaa la samayn oo nin gacan adag noqdo hadduu nin gacan adag noqdo nabigaa xalliyey sala allahu alah ali wasalam hindi bintu cutba u timid waxaad rasuulka ilaahayow ninka odayga i qabee abuu sufyaan la yidhaahdo waa nimaa taqaanoo nin aada u gacan adag wey biilka maalinlaha ah aniga ilmahayga wax nagu filan maha mana siiyo ta xolihiina guriga yaalaano iyadaa qasnajiyeah inbuu u soo bixiyaa maalin kastaba intaasaad leedihi inbuu yidhahda mana nagu filan ka waran bay tihi wuxuu ihi khudii maa min maalihi maa yakfiiki waladik adiga ilmahaaga waxaad u baahataan eedan ka maarmin aayar hoosta ka siiyowna ila xaqay lahaayeen inta laysxagxagan lahaa xoolihiiba haday koog yaallaane aayarun hoosta ka sii buyiyo way xadi kartaa islaantu wixii iyo nafaqadii hadduu ninkii kaga bakayla isagoo haya inay aayar ka xadi karto xatooyadaana xalaal u tahay xaqeedii qaadatay baa halkaa laga gartay qof kastood xaq ku leedahay oo xaqaagii kuu diida haddii aad ka xadda way bannaantah hadda xoolaa lagaa soo dhacay meel baa lagu xaraystay warisiyaa tiri waa lagu diiday haddaad habeennimo xadood dhacdo dami baad gashay xoolahaagii ay yihiin ninka martida ah nabasa xadiid badan buu ku sheegay ninka martida ah martigeli saddex maalmooduu dadka ku leeyahay magaalay ku baadaytaa magaalay ku dhuntay magaalo xismarti gelinba oo iska warqabo ma jiraan haddii la siin waayo oo uu ka awood badan yahay xoog inuu kaga qaato xaquu leeyahay oo weliba intuu kula dagaalamo ama ku dhintaan wax ku dilo way xaqiisii xoog laga haysta wey kanina haddayba nabad ku heli karto waxay dacwad maxkamad kaga qaadan kartay hadduuba sanduuqa iyo boorsada ugu jira iyo abaaxadda oy aayar ka siibato khudii maa yakfiiki oo waladikii min maalihi wey ka qaada xoolihiisa qadarkaay xaqa u leeyihiin waa inay helaan ama adigu sii ama iyagu ha qaataane intani haddaba waa iska qiyaas qiyaastaarune asalku waa ninku reerka inuu nafaqeeyo dadka isaga la dhaqaalaha ah la dhaqanka ah la zamanka jooga isku meesha ay joogaan waxay reerahooda ku biilaan waa inuu ku biilaa siday u badan yihiin weliba dadku badanaa bahayl inaad u gacan adagna uma badna dad xoolaha ku ciyaarana dadku badna labadaba laga helo wain kaanad hadday tahay intaa keliya maaha haweentii waxay leedahay miman hadday ka mid tahay dad yukhdamu loo adeego milaha iyadoo kale shaqaalo loo sameeyana fa calayhi waxaa waajib ku ah ikhdaamuha inuu shaqaalo u adeega keeno baa laga doonayaa masaladan jamhuuru ahli اlcilmi min alfuqahaai baa mas'aladan qaba waxay yidhaahdeen cumuumka qowluhu tacaalaa wacaashiruuhunna bilmacruufi dhaqan wanaagsan bay soo gelaysaa hadday curfiga iyo dhaqanku tahay gabadhan oo kale ama dadka isagoo kaleetaa dhaqaale ahaan iyo meesha uu joogo guryahooda inaan haweenka keliya hawsha lagu sii dayn ee shaqaalo loo keena hadday tahay waa waajib inuu keena wacaashiruuhunna bilmacruufi idibay ka mid tahay haddaynan ahayn caado iyo curfi haddaynan ahaynna de laguma laha hadda magaalada nairobi ninkii waxoogay haystaba shaqaalaa jooga guriga soomaa shaqaalaha curfiga hadduu yahay hal mid inay noqoto hal mid baa lagu leehy hadduu curfigu yahay dhaqanku inaad laba ka dhigto haddaad rabto soomaaliya madow kala dhaho laba inaad ka dhigtaa waajiba wacaashiruuhuna bilmacruufi wey laakiin meel waxaa jirta haweenta aynan xaqu lahayn aynan kuna hawooninba qolyihii yurubta u qaxay shaqaale maba ku hawoodaan maba ku riyoodaan xataa sababtoo ah qofka shaqaalaheed keensan qof walba wadankaa uu tirsan yahay idinkuna iska yaacaysaan oo meesha rataan baridaan ma aragteen nimanka yuruba qof kasta iyo ilmo kastoo dhashaay wuu tirsan yahay meeshuu u degan yahay baa la yaqaanaa meeshuu u galbaday caawaa la yaqaanaa waxa soo galay hal santi oon loogeyn kuma jiro ilaahuma saa darteed waxay yaqaanaan lacagta soo gashay ninka lama oga xaggee ka keenay ama wuu soo dhacay ama dragganacsi eh, sharci darrow ka keenay waxbaa dad siiye iyo si kaluu shaxaad waxu helay iyo qaanuunka iyo dastuurka kuma jirta haddaba haweentii hadday tidhahdo qof baan shaqaalaysan qof shaqaalo ofishaala lacagtiisa maba ka bixi karto iyadaaba caydh qaadata qofka shaqaalaha ana waxaa reerka dhan la siiye ka badan buu ku shaqeeyaa taa way iska tagtay qof baa iga isaga shaqayn oo guriga isaga joogaya wadanka ka diiwaan gashana ilmo dhallinyaraa hadduu yahay bushaqo aada ama iskuul aada la dhihi maya looma ogolo gurigu ka shaqeeya haddii la yidhaahdo adoonsi baad ku jirtaayo maxkamad baa lagu geen baa la dhihi dhaafa dhaafi baa ku jirta marka marka kuma riyoodaan curfigaas haddaba shaqaalaan aniga rabo hadday tiraa gardarro waay waxaa kaloo dhogaa shaqaalahan ku aqoon jiray baadiyaheenna baadiyaha shaqaala mida loo keenaa shaqaalo xoolo raaco oo beer ka shaqeeya la gelay laakiin shaqaalo guriga ka shaqeeya oo islaamta xoolaha la lisa curfigaa loo noqon marka curfigu waa in kaanat minman yukhdamu miluhaa iyadoo kale haddii loo shaqayn jiray maxaa looga jeedaa laba labada way soo galaan iyada oo kaleeta haweenka la midka ah ee dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaan iyada lamidka ah ee aqraanteeda ay tartamaana hadday shaqaalo wada haystaan waa inaad keentaa min yakdow milaa bay soo geli waxaa labaad oo soo geli bay yidhaahdeen iyada oo kaleta reerkaad ka soo guursatay haddii ayna gabdhuhu gurigoodiiba shaqaalaa u shaqayn jirayoo iyadu ma shaqayn jirin oo kama gelaysin ama dharkama dhaqi jirin gabadhaheed waxay ku soo kortay iyadoo kaliya reerahooda waa loo shaqeeya ay shaqaalo keen inaad keentaa lagaa raba labadaba fuqahadu bay ku fasireen wain acsara hadduu faqiiroo kari waayo binafaqatihaa biilkeediibuu kari waayey biil buu waayeyba ninkii reerku wuxuu ku biiruba waayey ama waa nin xanuunsadoo ma shaqaysan karo ama shaqa la-aan baaba dhacdoo meeluu ka shaqeeyuu leeyahay si kastaba ha keentee isaga arijaalu qawaamuuna waa kii la yidhi bimaa fadala allaahu bacdahum calaa bacdin wa bimaa anfaquu min amwaalihim maalkii biilkii bixinayey buu waayey waa xaqay lahayd labay khiyaar u leedahay inay iska sabirto oy dhibkaa isaga dulqaadato oy nolosha iskakala qardajeexdo ama iyadoo hadday xoolo leedahay isdaberto ismaamusho waa khiyaar u furan waxaa khiyaar kaloo u furan falahaa waxay xaq u leedahay fasu nikaax inay ka fasakhato tirado reedhay dhaaf mas-uuliyadaadana ma qaadi karo meeshana waan soo taagnahay dee nin mas uuliyaddii sii gabay orodoo dunidaa dhinac ka raac inay tiraahdo oy warqadeedii ka qaadato hadduu diidana qaadi u geysoo la fasaqo bay xaq u leedahay waa iyada xaqii lagu lahaa hadday gudatay xaqeedii oy nafaqadii iyo biilkii iyo masruufka ka mid tahay waa inuu ka bixi karaa haddaanuu biilkeedii ka bixi karin xaqeeda hadday rabtana way la joogi hadday rabtana way ka fasaqan ha ku calaacalin haddaba hadhow aniga maxay ma igu sabirta iyo maxay saa u leedahay iyo xaqa garta waa lagaaga taagan yahay walidaalika markaad guursanaysayba waxaa la yidhi man istaaaca minkum ulbaata ninkii reerka biilkiisa ka bixi kariya reernimadiisa falyatazawaja guursada waman lam yastatic ninkaan awoodinna fa calayhi bisawmi ha soomaa la yidhi qur-aankuna waa sheegay mar kaleo wuxuu yidhi walyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allaahu min fadlih ilaahay walaa uu wax ka siiyo kuwa aan reerka mas-uuliyaddiisa dhaqaala qaadi karin ha is ilaaliyaanoo ha isxajiyaanoo dadayna mas-uuliyaddiisa qaadi karina qoorta la gelin haddii uu soo doona gabadha oo reerka soo weydiisanimaan waxba haysaninna waxba iskuma furatide iska tag waa la dhihi karaa adoo dadka ugu diin fiican oo ugu akhlaaq fiican oo ugu dadanima fiican ugu aqoon badan shilinkaama dhace iska bax waa lagu dhihi karaayo faatima binti qays markay mucaawiya abujahmi soo weyd la soo hadleen nabigu wuxuu mucaawiya iska daawey maxaa yeelay fasucluukun laa maala lahu waa faqiiran shilin isku furan shilinba kama dhaca wiil marka laba qaawan isma qaado laba qaawan isma qaado adugu haddaa reeraha gabdhahooda doonatana siday carabtu tiri unbaad noqon man dagal baaba wajada aljawaab ay dheh gaalbaabo gargaraaca jawaab baa usoo baxda hadaa reerihii waxaa laygu dara tiraahdo de xilkii qaadi karta wey maalinkaad xilkaaga gabto ummadda ha mustaqbal seejinine madaxooda u dhig iyagu hadday kaa dalbadaan wakadaalika sidoo kale fasaq bay xaqu leedahay in acsara hadduu ku faqiiro bisadaaqi meherkiibuu waayey qabla dukuuli intaan loo galgalmi iyo reernimo aanay imanin intaanay reer noqonin ee gogol iyo aan laisreeraysanin hadduu meherkii wuxuu ku bixiyo waayo waxaa dhihi karta wareedha ninkaagan meherkiina ka badan ma teli kartide xil ka badan iyo culays kuguma aamini karee iminkaa nabad qabaayo weli gabadhnimada idiin haystaaye liyow banaanka iga maro halka warqadda idiin dhig xaq bay u hadday tidhaahdo haddii laakiin reer la noqday tala fara uguma jirtee meherkii waa dayne ha iska riixriixato ha iska daweydiisato oo muddo ha iska barbarido intaasina waxaan kaga baxaynaa qaybtii nafaqaadka faslun fasalka kitaabulnikaax ugu dambeeya waa fi lxadaanati ilmihii xanaanadiisa xanaanadu waa afsooma af carabi weeye laakiin maadaama daadku uusan af soomaaliga ku jirin baynu nuun u bedelay xanaanada caruurta xadaana baa lagu yidhahdaa carabiga marka iyadii wey xanaanada caruurta ama dadka aan isku filayn maskax ahaan aan iyo caqli ahaan iyo garaad ahaan aan isugu filayn ama waalan ama si yar doqonka way u dhowhan ama ilmaha caruurta xanaanayntooda iyo hayntooda iyo daryeelkooda axkaamtii ku saabsanayd wey marka daba uu xusan mualifku sheegin asal ahaan xadaanada xukunkeedu muxuu yahay xadaanadu waajib wey waajibka ay tahayna waxaa loo waajibiyey qofkan la xanaanaynayo haddii aan la xanaanaynin wuu dhib badan baa soo gaari amaba wuu halaagsami oo meel xun buu ka dhici saa darteed nafta in la xifdiyana waa waajib diineed oo la badbaadiyo haddaba xadaanada waxaan leenahay laba xaq weeye marna qofkan la xanaanaynaya xaquu dadka ku leeyahay weeye oo isagaa dadka xaq ku leh saas darteed haddii cid xanaanaysan la waayo oon hooyadii ahayn sharcan waa waajib qaadiguna uu ku qasbi waayo xaqu ilmaha leeyahayoo cid u fulisa in la helo ay qasab tahay wey qofka wax xanaanaynayana sidoo kale xaq uu leeyahay wey oo hadduu maanta xaq mutajadidoo maalin kastaba soo cusboonaanaya weeyo maanta adigu haddii aad ka tanaasusho xanaanadii berri waad ka noqon kartaa tanaasulkii walidaalika fuqahadu waxay yidhaahdeen hooyadu hadday khuluc ku gasho ay madaxeeda ku furato aabbaha inayna ilmaha ugu imanaynin xanaanadiisao ku qabsanaynin oo khulucii sidaa uu ku dhaco way furmaysaa saxa alkhulcu wa baala shartu markuu dhaco kadib bay gadaal kasoo kala jiirey kartaa waraa ilmahaygiisii bay dhihi kartaa haddana waa ka noqday kaa wuu dhammaadeen shardigana faasid baatil buu ahaa waayo xaqii shalay kii ahaabay ka tanaasushay kii maanta ahaabay ka noqon kartaa waa sida nafaqaadka hadday cafida bishan sanadkan kadib way ka noqon kartaa ma cafini way dhihi kartaa waayo baahidu mar kastay soo noqnoqonaysaa saas darteed xaq uu leeyahay qofka xanaanaynaya oo hooyadu ay mudan tahay aabbuhu xaqa qayb ku leeyahay raximka iyo qaraabadu ay u kala dambaynayaa weeye ilmahana xaquu leeyahayoo cid xanaanaysa in la hela waajib weeye mar hadday sidaas tahay labada waalid hadday wada joogaan iyagaa ilmaha wada xanaanaysanaya hooyaduna gurigay joogtaa aabbuhuna bannaanka iyo mas-uuliyaddii dibadda iyo kharashka iyo biilka ayuu qaadaa haddii laakiin ay kala tagaan waidaa faaraqa arajulu ninka hadduu furo zawjatahu xaaskiisii walxaallahu uu leeyahay uu u sugnaaday minhaa xaaska ilmo caruur bayna u haysaa fahiya xaqu iyadaa mudan bixadaarati ilmaha dhaqaalayntiisa ilaa sabci siniina ilaa toddoba jir laga gaaro xaddu tamyiizuu ka gaaro uma yukhayaru kadib waa la kala dooransiin bayna abaweyhi labadii dhashay mid dooraa laleeyahay ilmihii ilaa toddoba uu ka gaaro aabbuhu ilmo nuujin maayo ilmaha intaa yarka ee xaalka iyo waxaan laga bedelina naxariistii iyo caatifadii hooyada buu u baahan yahay aabbuhuna intaas ma kari karo siadaba rag iyo dumarka sifaad ilaahay ku kala abuuray bay leeyihiin mid walbana muhimadii xayaatadan qoyska loogu talagalay bay sifaadkiisu u dhigmaan ninka reerka oday inuu ka noqdo dibaddana uga soo shaqeeyo oo dibadda mashaakilkeedaoo dhan uu dhabarka u riito baa loogu talagalay hooyadana guriga inay joogto oo ilmihii hayso oo mashaakilka ilmaha iyo buuqiisii iyo dabka u adkaysato dhabarka u ridataa loogu talagalay ilaahayna labadaba wuxuu ka dhigay midba kii loogu talagalay buu u dulqaad badan yahay ninka raggii waxaa laga yaabaa maanta o dhan dad bay banaanka isku soo qabqabsadaan wayse soo xagxagtaan waxbay isku soo garbay soo wada galaan waa la soo kala qabtaa guriga isagoo caadi u yimaadaa berrina meeshiisiibuu ka miisaa inuu dadkii iyo meeshay dadki isku qabsanayeen sidii halkii ka bilaabo wuu u dhabar adag yahay laakiin guriga haddii maanta lagaga tago dhowr ilmoodoo isdaba marmaray uma adkaysan karo farista hagool inuu qaato maaane ma adkaysan kara habayada caatifadii ilmaha loogu adkaysan kari lahaa ma laha hooyadu maanto dhan waxaa ka suuragala habeenkii wax yar inay seexato maantao dhan ilmaha la dabagadoonto markan la sheekaysato markan ku ooyo markan kan sameeyo ay noloshaa caadi u tahay inaysaga jirto oo dulqaad badan tahay laakiin banaanka hadday usoo baxdo oo qof isku qabsadaan qayladii iyo dhibaatadii ka dhacda dhagaha faraha la gelin ninkii saada guriga usoo galo caruurtii maantao dhan dhibaysay ugama dacwooto laakiin banaanku ay martay qofay hadal is yihaahdeen markaad saa soo gashay dacwad iyo riboodka horaa lagaa siin banaanku uma adkaysan karto hooyadu sida ninku aabbuhu u adkaysan karo aabbuhuna ilmaha uma adkaysan karo se hooyadu u adkaysan karto hal maalin ilmaha ninka lagaaga tago cadaab uma dhinna bil maalin kasta mashaakil banaanka ka soo qaylo uu ku jiraa u dhacanta hooyaduna maanta qaylo ku jir ilmahaasoo iskala joogto iskala ciyaartaa u dhaantay waa caaifada ilaahay mid walba qaab buu abuuray ku haboon qaabkeeda ilmaha hadaba hooyadii kama maarmo aabbuhu sida hooyada uguma adkaysan karo uguma dulqaadan karo uma koolkoolin karo baahidiisa uma fahmi karo markiiba jiq buu dhigo wuu isxiri saa darteed ilmaha sidaa u yari hooyadii baa ku haboon inay hayso nabiga calaih salaam xilligiisiibaa nin iyo xaaskiisiibaa kala tegey ilmo yaroon toddoba jir gaadhin buu yidhi waan kaa qaadan ilmihii ilmuhu markaa socod barto afar jir shan jir meelahaasoo laakiin koobka iyo waxa marada ii soo qaadayo adeeg bilaabay markaasay nabiga usoo dacwooto waxay tihi rasuulka ilaahi cala salaatu salaam ilmahaygan horta calooshayda aan ku waday bay tiri oo weel u ahayd dhabtaydana waa ku seexan jiray naaskaygana meeshuu wax ka cabee ku nool yahay bay ahayd hadda markuu dhaqaaqaya inuu waxiisoo qaadqaada bilaabay de aabihoon kala tagna yiri waad iga qaawan kaa qaadan markaasuu yihi anta yaxaqu bihi maa lam tankixi haddii aadan nin kaleo weliba shisheeyaa loo jeedaayo guursanin adaa ka mudan maxaa loo jeedaa ninkaasi wiilka adeerkii iyo miday ilmo adeer yihiin iyo kuwa qaraabadiisa hadday guursato waxba dhib ma laha oo aabihi hadduu dhinta dhaqaalayntiisa yeelan lahaa waxba dhib ma laha laakiin nin shisheeyaa maxaa saa loo yihi mushkiladda u weyn baa ka taagan islaan ilmo wadata iyo ninaan ilmahan adeerkood iyo aabbahood ahayn oo guursaday waa mushkilad joogtaa ah xayaatada nolosheeda haweentiina cuqdadu waxay qabtaa ninkani ilmaha ma dhalinoo kollabuu dhibsan doonaa saa darteed ilmihii bay loo yar u tahay oo ninkeedii ka difaacaysa isagiina wuxuu isleeyahay haddii ay juuq afkaaga ka soo baxo ilmahaad oka cuqdadaysan tahay baa lagu isla dhinabu ka jiran yahay laba ruuxoo isbibidhac u jiran yahayna waa dhib badan tahay hadduu maalin yihaahnaa ilmaha sida kada sidaad ma fiicnana waadan dhalin baa u taalo kuwaad dhashaysaa maada yeesheena waadan dhalin xataa haddaad adeer ilmaha u tahay mushkiladaasi raggii dumaasha qabay ilmaha ilmaha ku guursada adeerku yahay dhibaatooyin badan bay ka soo sheegteen maraaxil iyo meelo kala duwanoo badanoo la joogay saas darteed waxaa unu dulqaadan kara nin ilmihii la dhashaye haddii islaantii ilmo guursato nin guursato ilmahani wuxuu sabab u noqon reerkaa inuu burburiyo oo reerkaa kala diro iyagoo laga yaaba caruur isaga ka badan inay joogaan ay gadaal ka dhashaan haddana ninkii naagtiisu isku diri haweenta yuusan mustaqbalkeeda seejinin xuquuqdii ninkeeda ku lahaana yuusan tuhriyo midmadow soo dhexgelinine aabbihii hallahana meeshuu geyna geeye aabbihii hala haro gabadhana in laga reebay dani ugu jirtaa markaasaa idin leeyahay gara badanoo waxaan galay mushkiladaasoo kale ay ka taagan tahay gabadhuna reer kale inay yeelato ninkeeda yeelato reerkeeda dhaqato ilaahay ilmo kala siiyo baa uga roon halkan mid inay ninkay guursataba isu wacad waxaa laga yaabaa kale markay hal u dhasheen kan dartii u kala tagaan labaad iyadoo laba wadata iyadoo hal wadatay ninku heshii waayeen iyagoo laba ajnabi kaa wadata soo mashaakil maaha mashaakilkunbaa sii badan waxaa laga mid labaad inuu guursado ay mid kale u dhasho labadii hore darteed u kala tagaan saddex kala aabba ay wadataa marka ninka afraadi hal baa lagu wadi waaye saddex ma lagu wadi karaa mushkiladaasi looga taxadaro ninkana xaqiisii u helo iyadana xurguf iyo tuhun aynan u qabinoo ninka waardi aynan uga haynin oo halkan laba cadow oo la kala ilaalinaya ayna reerkii dab uga dhex shidmin baa la yidhi maa lam tankixi haddaadan nin kale oo ka fog guursanin lakiin nin fog haddaad guursatahay ninkaa xuquuqdiisa iyo reerkaas si loo badbaadiyo ilmahan wuu iska weynaan adun baana waalid dhale hoos aakhirka ku imaan iska reeb aabbihii ha soo koriyo hadhow hooyadii yaa arkay isagoo leh oo raadinaya adaa arki uma yukhayaru waa la kala dooransiin beyna abawooyi waxbuu kala gartay fayahu makhtaara midkoodii uu doortaa sullima ileyhi loo dhiibi ama laba muslim ha noqdaan ama laba gaal ha noqdaan oo muminiin muslimiin ku dhex nool ama gaal iyo muslim labada waalid ha noqdaan xilligii nabigeena dhacday calayhi salaatu wasalaamo ninbaa wuxuu furay xaaskiisii ilmo yarna waa ka dhaxeeyey islaamtu gaal bay ahayd ninkana muslim buu ahaa nabigaa la isula yimid anaa haysan iyo anaa haysan waxaan diintuna waa mas'ala inay ilmahan beerkoodu yahay labadaba dhaleenna masale kala wey aabbihii buu ihi xaggaa istaag hooyadiina wuxuu ihi xaggaa istaag ilmihii buu dhexda istaajiyey wuxuu yidhi haye labada aabbahaana wakaa hooyadaana wataa midkaad rabta raaco xaggiisu dhaqaaq dee ilma yaroo intaa la yidhi xaggee fiiriyaa badana hooyadiina ilmaha kaaga dhowdo oo kaaga naxariismaanta aad qirtay sooma xagga hooyadii buu saa u fiiriyey markaasuu nabigu wuxuu ilaahu hanuuni muus majiray oo abiigu raacay gacantuu qabsaday uula tegey haddii markaa hooyada uu raaci lahaana way ula tegi lahayd sooma kala dooro unbaa la dhihi ilmaha haba yaraadee ilmuhu qofka u roon waa yaqaan qofka u roon ee u naxariis badan wuu yaqaanaa aabbihii hooye hadduu aabbo doortana hooyadaasi hooyo dhib badan wey hooyo ilmahedii oo yar aabbo maalintii oo dhan ka maqan markuu soo socdana ilmaha lagu cabsiye waree aamus haddii kale aabbaan kuu sheegi oo foobiyaba uu ka qabo hooyadii ka doortay hooyadaasi waxaa weye hooyo sahlan maaha sidaasuu nabigu u kala xukumay calayhi salaatu wasalaam wa sharaa'iط اxadaanati shuruuda xanaanadu sabcun toddoba wey qofka xanaanada qabanaya ee ilmaha xanaanadiisa lagu aaminayahay toddoba shardi baa laga rabaa kow alcaqlu inuu caqli leeyahay caqligu waxaa soo gelaya laba arimood horta caqli sharci la tixgeliyo qaangaar waa inuu yahay aan waalayn maskaxdiisa waxu dhinnayn waa inuu yahay shardigaasi culimmada inta aan ogahay guud ahaan duuduub ahaan marka la duuduubo way isku raacsan yihiin dhammaantood maxaa yeelay nin tiisiiba meel ula oo sabi oo la maamulo ama majnuun oo gacanta lagu hayo miyaa ilmo inta loo dhiiba la dhihi hadduu mas-uul ka noqo maamul tiisii waxu u tegi waayo gacanta lagu hayaa waxaa kaloo shardiga ah, wadiinu diinta macnaa islaam baa shardiga ah inuu yahay haddii ilmuhu muslim yahay ilmuhu haddii uu muslim yahay cidda loo dhiibayo een waalidkii ahayn inuu muslim yahay baa shardi ah waalidka laakiin xadiidkan soo sheegnaa ka reebaya walcifatu qof dhowrsoon inuu yahay oo diin ahaan toosan waa inuu yahay qof la yaqaana tuug la yaqaanaah ama daroogiiste la yaqaanaah ama qofkaa tuntee la yaqaano een waxba kala xigin xaaraan iyo xalaal xiriirka gogoleed kala xigin qofka saas oo kaleetaa dee laguma aamini karo ilmo kus haawalxoriyati waxaan ka booday shardiga xoriyada inuusan addoon ahayn addoon isagaaba xoolo laleeyahayo beri la iibin ama la gadi ama la dirsane cidnaa mas-uul kama noqon karo waa xoolo cifada waxaa loo shartiyey diin ahaan qof aan fisqi iyo xumaato mashhuur caan ku ahayn waa inuu yahay bimacnaa waa inaan xumaati iyo akhlaaq xumo iyo dhaqan xumo lagu aqoonin nin tuugahoo la yaqaano ama islaan tuugahoo la yaqaano ama laba qof oo rag iyo dumaroo tunto kalaabyada taaganoo la yaqaano ama qolyo khamriga iyagoo raansan meelaha marmara ama nin iyo nin iyo haween muqayiliinahoo marduufku ag yaallo mas-uuliyad xadaana ma qaadi karaan waa dad majaaniina wey dad majaaniin oo waalan wey oo sufaha oo hayru mas-uuliina xoola iyo shilin baaba sharcan lagu aamini waaye in qof bini aadama naftii daryeelkeedi iyo diintiisa lagu aaminaayey waa arrin kasii fog wey waalamaanatu dhaqaale ahaan qof aamina waa inuu yahay oo ilmahan markii hala dhaqaaleeyo la yidhaahdo biilkiisii aradbixiisii dawadiisii nafaqadiisii yaa loogu dhiibi hadduu labadii safarood kala xado oon shirinba lagu aamini karin de ilmihii xoolana looguma dhiibi karo xoola ilmihii ma noolaan karo see la yeeli qofkaan waxba looma dhiibi karo ma mudan karo waa waad mudnaan lahayd laakiin iyo farahagaad kala xadaaye xoogaga yar ilmaha hadii laguu dhiibana waa dhunsane naga daa waxaa ka mid a waliqaamatu qofki inuu negi yahay weeye waa qofku qof meel safar u ahayn haddii meeshan lagu kala tegay ninkiina magaalada degan yahay gabadhii reerkooda ilmaha inay la aada ay rabto xaq uma laha jidka wax dhici doona lama oga ninkuna mas-uuliyadda tarbiyada ilmaha inuu ka warqaboo biilaa saaran hadday bari iyo galbeed kala dhacdo mas-uuliyaddaa sharcan lama ogole maalin dhaweyto mas-uuliyaddaasaan ku keeni maalin dhaweytaa nin baa wuxuu noo keenay qadiyad uu leeyahay laba gabdhoodoon dhalay baa xaaskaygii iyo abtigood magtoodii ka rabaa telefoon buu iisoo diray soo magtii kumelihi buu yidhi xaaskii baan kala tagnay ilmihii baa abtigood magaca aabba looga dhigay sbonsor iyo wax yurub baa loo keenay waa la sii qaaday labadii gabdhood ubda jireen yurubtaas waa waa weynaadeen midna way ka carartay gurigii oo meelay jirta lama yaqaan midina waa gaalowday buui labadii ilmood magtoodii baan ka rabaa iyagaa meesha iga geeye magtoodii baan rabaa ninku mas-uuliyadda ilmihiisii meeluu ka warqabi karo oo ku ogaan karo uu xogtooda kala socon karo oo mas uuliyadoodii uu ka warqabi karo inay joogaan wey gabadhu waa inay haddaba magaalada deganaataa hadday meel kale u safarto xaquma laha isagu laakiin haddii u ogo ka tahay min zawji nin aan qaraabada ilmaha ahayn nimaan ilmaha qaraabadiisa ahayn waana lafdigii xadiidkii maa lam tankixi haddii aadan guursanin hataa inaynu ka soo hadalnay fain ikhtalla hadduu isdhimo sharطu minhaa minhaa shuruuddan la sheegay sharun hal shardi haddii la waayo saqaad lahaanshihi ay xaqa qofku u lahaa waa dhacayaa oo waa waayayaa marka masaladaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa baabulxadaana qofka ilmaha xanaanaynaya hal ahaada xaqa laakiin xuquuq kaloo wuxuu mudan karaa in xoola lagu siiyo ujro lagu siiyo ah ama hooyadeedu ha noqoto ama qof kale ha noqotee in lagu siiyo nafaqo lagu siiyo bay xaq u leedahay qur-aankaana sheegay aayadaha qur-aanka waa suuratu alaaq lagu sheegay oo la yidhi markaad kala tagtaan fain kunna ulaati xamlin faanfiquu calayhina xataa yadacna xamlahuna ilaa dhasho hadday dhasha kadibna fain ardacna lakum ilmihii hadday nuujinayaan faanfiquu faardaca lakum faatuuhunna ujuurahunna ujuuradeedii iyo kiradeedii inaad siisaan wey biil kuguma laha ilmuhu biil buu leeyahay iyaduna ujuuray kugu leedahay hadday ujuuradii isku qabsataan oo qiimihii ku heshiin weydaanna fasaturdicu lahu ukhraa mid kale ha raadsado u nuujiso ijaar ijaaruu bixin kara uu kuwa caanaheeda kaga karaysto iyo xanaanayntii ilma ahayntiisa baa ilaahay qur-aankiisa ku sheegay halkaas ha ku diran wallahu aclam subxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilah illa anta astaqfiruka atuubu ilayk salaatu wasalam ala waxaynu ka gaarno su-aalahan uun isa soo tarayeen yaraanshaha lahayn baynu wax ka dhihi doonaa insha allahu tacaala marka koowaad wuxuu leeyahay qofkani gabadh ayaa dahab dayn ku soo qaadatay iyadoo og inay xaaraan tahay dayn dahab dayn dahabka deynta dahabka lacagtii deyntana way iska gudday kadib ayay la xumaatay inay dembi gashay wayna ka toobad keentay dahabkaas muu xalaalba mise waa ka xaaraan xaaraan weeye beecaasina ma asixin ribo weyn oo kabaa'ir oy og tahay bayna ku dhacday marka dahabkaasi beec xalaalana kuma soo gelin milki saxana kuma soo gelin wuxuu yidhi qadarka nuugmada waa intee ma halmaamin oo shan jeer ah ma hal maalin ma hal maalin oo shan jeer ah miyaa mise waa shan maalin oo min hal mar ah shan jeer weeye ama isku maalin ha noqoto ama maalmo kala duwan ha noqoto shan jeer oo mid waliba uu iskii u nuugay iskiina uga tegay weeye maalinna waa noqon kartaa dhowr maalmood bay noqon kartaa dhowr jeer oo kala fogfogoo maalmo udhexeeyaanna waa noqon kartaa qofkan wuxuu leeyahay haddii la yidhi badda xayawaanka ku nool waa wada xalaal ka waran raha iyo wixii lamid ah ma xalaalba xayawaanka badda marka laga hadlaya xayawaanaadku waa saddex qaybood qayb waxaa la yihahdaa barri waa xayawaan banaanka keliya ku nool qaybna waxaa la yidhahdaa waa baxri xayawaan bad iyo biyo mooyeen meel kale aan ku noolaan karin weeye qaybna waa qaybta u udhaxayso hadda magacay u yaqaanaan la yihahdaa barmaai barun iyo maaun bay isku dareeno alxayawaan albarmaai bay ku dhahayaan kelimad cusub baad moodi marka banaankana waa ku noolaada baddana waa ku noolaada xayawaanka waxaa la fiiriyaa bay yidhaahdeen hadduu labadaba ku noolaan karo fuqahada shaaficiyada waxay qabaan in xukmulberi la siinayo baabka taxriimka la hormarinayo sida raha iyo diinka iyo jeerta iyo waxyaabaha lamidkaa ah bay yidhahdaan sheekh waxaad noo sheegtaa meydka haddii la duugo xuska iyo raashinka loo sameeyo ma la cuni karaa maya xaaraan weeye waana min anniyaaxati waa ka saxaabadu leeyihiin meydkii gurigoodoo la ysugu tago oo raashin lagu kariyo niyaaxadiiyo baroordiiqda nabigu lacnaday ee la xaaraantinimeeyey baanu u aqoon jirray xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo abu daawuud wariyoo sugan xoolahan loo qalayo meydkii iyo xabaasha la geynayaay inuu nabigu yihi laa caqla fi lislaami islaamka neef xabaalqod iyo agas wax la yidhaahdaay ma bannaano oo ma ogola qof wuxuu leeyahy sheekh gabadha in la guda diintu maxay ka qabtaa haddii aan iska dhaafo dembi may igu tahay maya dembi kuma aha gabdhaha in la gudo markay u badan tahay markii qowlka ibn alqayim iyo qolyo lamida ah, tuxfatulmawduudka ay xooga s aada ugu yar dadaaleen marka laga soo tago jamaahiiru ahlilcilmi wujuub ma qabaan waa sunnay qabaan idaa altaqa iyagoo dariishanaya sunno laga tagayna dembi ma noqoto sideedaba haddiiba dhibkaasoo gaaraya kalena inaad iska badayseen gudniinkaan ka hadlayno waa kii xadiidkii caiya ahaaye ushmi walaa tunhikii birta hala ursiiyo oo yaan lagu talax tegin la yihi weye gudniin soomaaliga aad taqinee fircoon ugu taqaanaan diinnaba kuma banaana kaasi maxay diintu ka qabtaa in loo shaqeeyo hay-adaha gaalada oo dadka siinaya dawo ama raashin shaqadaad u qabanaysay qaayatay qabanayaan hadday shaqo xalaal oo manfacale tahay dhib ma laha laakiin shaqo xaaraana ama wax sumaysan dadka la siinayo ama hoosta qorka wax laga siinayo hoostana jaajuus iyo qurun lagaga jira hadday tahayna shaqo aan banaanayn wey camalkaad qabanaysa waay ka shaqaysay ku xihan tahay caruurtaydoo safar rajaynaysay rajaynayey ayaan alla shardi ka galay hadday baxaan inaan toban maalmood soomo dhowr sano ayaa ka soo wareegtay waxaan ka shakiyey shardigii inaan galay iyo in kale ciyaalkiina way dhoofeen horta dhoofitaanku hadduu yahay caro gaala mid la aaday wax fiican ilaahay maadan weydiisan adduunkana inaad natiijadeeda ku aragtaa laga yaabaa sidaa dad badan ku dhacday aduu laakiin nadarkaad gashay aacuu ahaa ee cibaadiya soono waajib buu kugu yahay inaad fuliso sheekh ka waran gabadha ciddada tirsanaysa waa tan waa tan rajiy rajciyada ah ahe ma ka xijaabanaysaa ninka ay ka cidda tirsanayso qasr iyo waajibkuma aha inay ka xijaabato ninka ay ka cidda tirsanaysa weli fii xukmi zawjiay qabtaa inay ciddadu ay dhammaato qaatilka ninka isdilay ma lagu tukanaya maxaa soo daliila in lagu tukada way bannaan tahay ninkii isdilayna nabig ala slam waa kii yidhi salluu calaa saaxibikum idinku ku tukada madasaa darteed in lagu tukanaya waa la gartay nabiguse waa diidayo dadka khayaarta iyo ahlulfadligii inay diidaan xaq bay uleeyihiin oo dembi ma aha qofkan wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaad ii sharaxdo mas'alo ah janaabada markii laga qabaysanayo saabuun ma lagu qabaysan karaa ama biyo caadi ah lay tana waa dhib ma laha biyo caadi ah dad ku qabaysatana dhib ma laha muhiimaddu waa biyaha jirkaaga oo dhan inay gaaraan niyadii rafculxadatna aada la timaado wixii nijaasiya wasaqna jirkaad ka zuuliso wey ama saabuun ku qabayso ama biyo keligood ku qabaysaay isku mid weeye xagga xukun janaaba ahaan marka la eego sheekh waxaan ku isu waxaan ku su-aalayaa inaad ii sheegtid ma xalaalbaa xayawaanka sida shabeelka ama haramcadka haragooda ma xalaalbaa haragga xayawaankaasi horta xayawaanaadka hilibkooda la cunin weeye gowracoodii iyo iyo inay bakhtiyaanna isku mid weeye haddaynu niraano qowlka daahirka xadiidka saxiixa u dhow ayuba ihaabin dubiqa faqad tahur harag kastoo la magdiya wuu daahir noqdaa hargahooda haddaad magdiso waa xalaaloo waad iibin kartaa oo way bannaan tahay dhibaato malah waxaan leeyahay qaraabo waxaana jooga caruur agoona waxaana jeclahay inaan booqdo waxayna ii keenaan cabitaan iyo wixii lamid ah wayna idhibtaa arintaasi ikhwaani arintaa koob shahoo laga cabay iyo galaas biyoy kuu keenan oo agoonta ka soo cabtay wax dhiba ma laha waxaa cishrada bilmacruuf iyo sida ilaahi subxana wa tacaala agoonta lahayo oo kale markuu ka hadlahayey wuxuu yihi wixii dhiba dhib ma wixii caadiya ah, dhib ma laha suurat lbaqara marka lagu sheegay baa la yidhi inaad isku darsataan xoolaha wax dhibaata ma laha laakiin wixii ku talaxtaga iyo xoola kaga tumashaa baa la diidan yahay haddaa shakiga ee mugdi inaad ka baxdaan rabtaan shaah iyo biyahana iska caba idinkuna waxoogay gacan qabsa usii geeye laakiin caruurta in la karantiiro oo la yidhaha waxayn soo agmari kara ma laha oo koob shaha laydinka cabi maayo oo qaraabadii gurigiina fadhiisan maysa in la yidhaahdaay haddaad waraysataan agoonta waaweynaatee waayeeshay xanuun aada u tira badan bay ku reebtaa saa darteed bay mararka qaarkood yidhaahdeen in xilliyada ciidda ah waxyaaba hadiyadaha ilmihii laga bixiya agoonkaa xoolihiisa haddii uu ka xumaanaya bixin la-aanta way bannaan tahay waayo xooluhu waxay manfaco leeyihiin markay tiibulqalbi iyo damiir iyo mooraal fiican keenayaan waa manfaco ilmaha usoo noqonaysa qof xanuunsan oo soomaaliya jooga qur-aan ma u aqrin karaa inuu alle caafiyo u ducee sida wanaagsan qofkaa u duceeye qur-aan lama akriye intaad ducayso ilaahay u bari ama salaa tukaday ama adoo qur-aan akhristay ama adigoo sujuud ku jira ilaahay u bari ilaahay inuu caafiyo intaan badan rataa baan u malaynayaa ninka wuxuu leeya markii laga waramayay shuruudii shuruuddii baa-inada gabadha dalqadaheeda dhammaadeen keeda shardi afraad maxaa laga wadaa qofka kale wuxuu leeyahay su-aalihii af aad uma aqaanin mogtiin sheikow waxaan ahay ragga ku nool khaliijka carabta waxaana naqaanaa iqaamadda la kala gado laga gaday qofka laga gaday iqaamadana magaciisa ma aha haddaba dhib ma leedahay mana soo gelaysaa udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsatu cinda allaahi abcan way soo geli gaditaanka haddii uu musuq maasuq yahay oo khiyaamiya tuugo ku jirto oo qofkuusan ahayn sheeganayo oo hadhow dembiguu qofkan gala qofkii kale loo qabsanayaay dhaqanka noocaas ikhwaani ma banaane iska daaya barclays banki ayaa ka ayaa ayaa ka shaqay ka shaqayn jiray shan iyo labaatan sano miyaa tolow kadib waan ka ruqsaystay bishii waxaa lay qoray lacag la yidhaahdo beeshan ma ii bannaan tahay inaan qaato mise waa ribo faahfaahin intaa ka badan baan uga baahnay wuxuu markiu xukun guud yahay iyo wax gaara ah marka lagu weydiiye way kala duwan tahay waxa gaarka ah faahfaahin dheer haddaadan ka haynin adi laftaaduna meel aad ka dhacdo qofkiina meel gebi a ka tuurtaa laga yaabaa masaladaa qofkiila waxaan u baana intaan arko inaan su-aalaha faahfaahina ka weydiiyo wuxuu ihi shiikow waxaan ku weydiiyey haddaad aragto laba qof oo sinaysanaya waxaana ka duubay cajalad taas markhaati ma noqotaa waxaan ku dhihi lahaa dhaqan fiicanna maadan samaynin ilaahay inuu asturaa laga yaabaaye hana sheegin dadka muslimkaa ah, man satara musliman satarahu llahu ilaahay baa kuu ceeb asturaye iyagana war towbad keena dheh adigana u astur ceebahoodo dadka muslimkaa ah, ceebahooda lama muujiyo haddiise haddaad cajalad soo dhigta banaanka maxkamadee sharci oo xukum sharciga fulin ceebayn iyo fadeexaynun soo maaha oo baashay isu ceebaabaynin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo meher ma mehersamay kartaa gabar caado qabta haa meherku wuu qabanayaa laakiin caadada ay ka baxdo reer iyo gogol laysuma iman karo wixii aan gogol iyo galma ahaynse waa isu bannaan yihiin midda labaad shiikh ma u abaal gudi karaa nin gaal ah hadduu si fiican ii galo aan si fiican hadduu kuula dhaqmo nacam hawaad u abaalgudi kartaa nabigana calayhi salaatu wasalaam xilligiisii kuwa waxu sameeyaay waxyaabuu samayn jirayoo waa u abaalgudi jiray abaalgudkana sidiisaba arrin fiican weeye mayay bannaan tahay inaan guursado gabar ciddo ku jirta haddii aan iska soo baaro in ay uur qabto iyo in kale maya intaay ciddadii sharciga ahayd ku jirto qayb baa cibaadaha xalay waa kaanu lahayne kuma banaana agteeda inaad marto meheradaad isku daydana baatil weyo haddaad ba ogtahay zina xaaraanaad ku jirtaa hooyo aayadeed ama awoowe xagga hooye xaaskiis maxaaraan ma u noqon karaa maxram ma u noqon karaa awowgaa xaaskiisa soo maha haa mahram baad u noqon kartaa sida aabbaha xaasuu qabay lamid tahay dadkaga maxaarimta ay kamid tahay usuushaada awowyadaa xaasaskay qabaan dhammaan maxaarimtaada weeye waxaad iga jaahil bixisaa maalinta jumcada khadiibka markuu ducaynayo in gacmaha kor loo taago sharci ahaan masaladaasi asal way bannaan tahay ducada in kor loo taago laba daliilba oo loo daliishan karayaa marka koowaad cumuumkii jumcada ducadeeda wax ka khasisay aanu jirin oo ducada waxyaabaha lagu ajiibo in gacmaha kor loo taaga ahayd masaladaa cumuumkeedii nas khaasoo khasisaya oo ka reebaya anugu maan arag naska labaad ee khaaskaa waxaa weeye nabigu markuu mimbarka ka duceeyey ee roobka ilaahay uu baryayey gacmuhu kor u taagay saxaabadii meesha fadhidana waxaa sugan inay aamin yidhaahdeen ma xasuusta riwaayada sixadeeda way jirtaaye inay gacmaha kor u taageen marka ducada gacmaha kor loo taago asalkii sugnaa wax na soo khasiso haddaanan hinin asalka cumumka in lagu camalfalo weeye midda kale jinaazada ninka iyo iyo naagta maxaa u dhaxeeya waxaan maqlay imaamka oo leh waa dumar ama rag keliya waxaan uga jeedaan marka la duco meesha laga istaagayo ninkana garbaha lagaga aadaa dumarkana xagga dambe miskaha lagaga aadaa waxay laakiin uga jeedaan markay kuleeyihiin markaad ducaynayso ereyga carabigaa sida loogu duceeya alfaadda marka la adeegsanaya damaairta ku xidhita ragga iyo dumarku way kala duwan yihiin taan bay uga jeedaane wax kaloo duco kale kala duwan yihin malaha haddii ciddada lagu kala ogaado in naagtu uur leedahay iyo in kale maxay maxay u cidda tirsan naagta masalada xale baan ka jawaabayo keliya caloosha in la hubsada ma ahane nooc tacabud iyo cibaadaha ku jiro kuwaaba ciddo tirsada laba huba inayna ninkiiba isaragba qofkan su-aala badaa buu soo qoray haddaan biyaha qabowgooda ka baqo ma booraysan karaa derbiga ma ku booraysan karaa ma booraysan karaa nacam haa hadaad biyaha qabowgooda ka baqdo maxaa u daliila qisadii kaswatu daati salaasil ee camr bn caas ciidanka uu hogaaminayey ee ay janaabada ku dhacday ee intuu xasuustay qowluhu tacaala walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiiman uu iska gebagabaysaa tukiyey nabiga markuu yimid ee saa loogu sheegana uu ku qoslee ka aamusay baa u daliila janaasada hadday hal takbiir iga tagto hadhow miyaan la imaanayaa takbiirtaasi sida fuqahadeenna ay qabaan nacam sida takbiirtu bay u dhigantaa wixii kaa tagay dib baad kala iman isagu markuu assalaamu calaykum yihahdo qofga qof gaalada igu jaajuusay kadibna ay xireen kadibna lacag tiro badan laygu soo daayey ay xireen kadibna lacag tiro badan laygu soo daayey dhiiggiisa ma bannaan yahay lacagtase ma ku leeyahay hadduusan dhiiggiisa ii bannaanayn waa xilligii etoobiya soomaaliya soo gashay masaladu ama etoobiya ama soomaaliya ama kenya ama meel kale ha noqotee ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdee qofku hadduu wax jaajuuso jaajuusnimadaasi waa masalo waa laba qaybood qofkan uu jaajuusay arrimo adduuniya inay isku hayaan iyo si shaksi ciidan kusoo dalbado oo ninka halai xiro la yihaahdo taa waxay ku xidhan tahay inuu xaq lahaa oo xuquuqda u ku lahaa uu diiday iyo inuusan xaq lahayn baa kala duwan iyo inuu dariiq kale u furaa oo xaqiisa uu ku heli karay iyo inuusan u furayn waa qadiya shaksiya oo markii intaasoo dhan ay isku soo dhexdarmato qofka shaksigaa xaaladiisa gaarka baa xukun la siin karaa laakiin hadduu gaalo muslimiin u jaajuuso oo muslimnimo kuu jaajuusay mala dhiiggiisu ma bannaan yahay qowlaani masale la hayo wey asalkuna waa xadiidkii qisadii xaatim ibn abi baltacata markuu u qoray reer maka warqadii fatxu makata u qoree lasoo qabtay ee rawdatu khaaq lagu soo qabtay wey isla xadiidkaas bay jamhuuru ahlilcilmi culimmada badankood u deliishadeen mar hadduu muslim yahay war buu gudbiyey inaan loo dili karin saas darteed imaamu shaafici hadal dheer iyo dood dheer waa xadiidkaa uu daliishanaya oo fii kitaabihi um uu kaga hadlay buu leeyahay waxay leeyihiin warka soo ururiyo xaati muslim buu ahaa gaaladuna war uu gudbiyey warkiina waa lagu qabtay isna wuu qirtay aakhirkiina lama dilin qolana ay leeyihiin xadiidkani wuxuu daliil u yahay in la dili karo sababtoo a ah nabigu markii cumar ay yidhahdeen aan dille munaafiqana daa wuxuu yihi beder buu joogay islaamnimo hadday tahay ismuslim weeyuu dhehi lahaaye hawl gaaraa ah ninka loogu dambi dhaafay abaal hore u galay laakiin ninkaan beder tegin halkaa waxaa ka dhadhaminaynaa in madaxa loo casayn karo labadaa qowl bay culimmadu kala qabaan laakiin yaa samayn kara cid suldadeeda iyo awooddeedana waa inay samayso masaladiina waa duruq sharci aan lagu taxqiijiye weeye ninku inuu saa sameeya la hubsado haddii kale ninba ninku raba inuu khaarijiyo ama inuu ka takhallusa doonayo buu shaatiga u kiya somayn arag ninkaa rabtin dhagax lagu dilo tuugga umbaa abisium baa la dhahaa ummaddaa dhan un ku wada yaaci haddii baabka afraadda qadaayaadka sharciga iyo axkaamtiisu afraadda ha fuliyaan la yihaahdo ninba ninbu uga aarsan ninba ninku kaga goosan masaladaa xuduud ha loo yeelo ninkan wuxuu leeyahay isagana aabbahay ilma habreedkii oo aada waaweyn gacanta ma ku salaami karaa de hadalkan hadduu qof dumara iyo rag laga hadlayo aabbaha ilmahabreedkii ilmaadeerkii ilmaabtidii intaba midna maxramku ma aha waa laba ilmahabreeda laba qof way isguursan karaan sooma ilmaabti iyo ilmaadeer ilmahabreed way isguursan karaan maxaarim isuma aha hadday rag iyo dumar kale yihiin gacan iskuma salaami karaan xaaraan wey waa dad ajaanibi kale yihiin naag ayaan kala tagnay nin kale ayay caruur caruur nin kale ayay guursatay waxay igu tiri waan iska furaa madax furo madax furasho ayaan samaynayaa ee ma i guursanaysa maxaan sameeyaa waxaad tidhahdaa maya reer bay leedahay nin bay leedahay naag nin qabo oo reer leh inaad dumisood kala dhex gasho oo tashbiih binisaai aada samaysaay xaaraan wey tuu doonay baaba kama daba dooni karti lagu yidhi adi naag nin qabo shukaansigeeda maxaa qoorta kuu geliyey warkaa waxaa ka muuqduun waxay soomaalidu dhihi jireen naagi nin qaawiyey kama quusto wuxuu yidhi salaan kadib waxaan ku weydiinay waxaan ku weydiiyey gabadha quruxda badan iyo ta kale ma kala meher badan yihiin

lagaga doorbidayo ama caqli ama cilmi ama aqoon ama ama akhlaaqay leedahay ama diinay leedahay ama quruxay leedahay waxba wixii gabadha dooritaanka sifaadkeeda ay ka sifaad fiican wax la dheer tahay markii sharcan la qiimeynayo waxbaa loogu dari masaladan horaan oga soo hadlay markii masalatu mahri ml aan ka soo hadlayay tanaad looma arkay qori kusoo qoray bayaan waana darayna qalimada farta soo waweyneeye nin soomaali ah ayaa igu yidhi waxaan waxaan guursaday haweeney gaal ah wuxuuna ku mehersaday diinteeda ee ma bannaan tahay gaashu hadday ahlu kitaab tahay isna muslim yahay de way bannaan tahay ahlu kitaabka haweenkooda bannaan yihiin aayaddii suuratulmaa-ida lagu sheegay diinteedu ku beersaday haddaad uga jeedo reerkoodii buu weydiistay oo weligeedii baa siiyeyna dhib malaho waa sidii loo baahnaa hadday tahay kaniisad buu la tegayo baadari baa loo tegayo faraatii baa loo geliyayo taashkii kaniisaddaa loo xirayo muusikadeedii baa loo qaadayna taas ma bannaan inuu muslim noqon u malayn maayo qofkaasi haddaan wax kale loogu cudurdaarin sheekh waxaan ku weydiinaa macawis aan ku junuubay hadday qoyan tahay iyo hadday qalalan tahayba ma ku tukan karaa haa waad ku tukan kartaa waayo binaan inaynan janaabada iyo biyaha manidu aynan nijaas ahayn nabiga maradiisana intay ku ingegto baa ciddi lagaga xoqi jiray ama intii laga dhaqo iyadoo qoyan tahay weli buu salaada ku tukan jira nabiga sal lla alah wasalam marka taasi dhimada su-aasha labaad haddii aan xaaskayga taataabto maradana aan ku arko qoyaan maradaas ma ku tukan karaa haddii aynan ogtahay inayna biyo kaa imanin maradaa waa nijaaso waa dhaqi meeshii qoyaanku gaarayo waxa xilligaa soo baxa almadyu baa la yidhaahdaa iyadana halayska dhaqaa la yidhi oo nijaas weeye cala saxiixi qof wuxuu yihi shiikow nin rag ah oo tinta daystay asagoo sunno kala jeeda daysmadaa kala sunno ula jeeda daysmada haddana haddana ma daban karaa mise tidcan karaa bas biyaha timaha shiidayntooda walow curfi iyo caadaadka afxaasha u noqonayay ahaayeen nabiga timiisu ala sl waa ayna jiricsanaayeenoo sideena jareer aynan ahayn kaanat lahu limatun tadribu min kabayhi mar halab timo sii daysan buu lahaayo garbaha mararka qaarkood u gaara taasi intaasi way bannaan tahay ma tidcan karaa maya ama daban karaa maya taasi waxaa lagu yaqiinay waagii hore iyo haddaba shaqo dumar wey tashabuhu rijaali binisaa'ina shareecadu ma banaynina waa xaaraan tahay maxaa shuruud ah oo laga rabaa wadaadka wax meherinaya ko waxaa laga rabaa horta axkaamtii meherka inuu yaqaano wuxuu ku asixi iyo xusan ka asaxaynin midda labaad waxaa laga rabaa inuu dariiqeedii mariyo xaquu weli lahaa intuu xoog isku dayo uusan afduubin oo usan waxaa kaloo laga rabaa ilaah inuu ka cabsado wadaad sharaf la noqdo ousan noqonin wadaad teka wey uusan noqonin wadaad dilaala inuusan noqoninoo dumarka meerkooda ka dilaala ama halkaa waxoogay biila ka raadsada kuwa meelaha taagtaagan wax la kala tuura ma haysaan leh oo teekawayo gaariga intaan la raaca sagaashan kilo tobanka gaadhi soo meriyaa soo celiyo waxoogay gacanta igu rida hadduu yahay kaasi waa taqaanaa soomaaliya waa taqaanaa somalia hurta waa taqaanaan markay diin rabaan ninkay u tegi way yaqaanaan markay luuqluuq iyo musuq maasuq rabaanna wadaad meelaha taagtaagan oo teeka weyna u tagtaan waa taqaanaan cirdigiina iyo diintiinna wadaad diintiisii ganacsi suuqa ula taagan oo diintiisii iibsanaya oo dhuuni yar dhaafsanaya diin ha ka qaadanina jooga haddii kale waxaad og tahay wadaad baa ii sameeyey ilahay agta aakhare ku badbaadi maysa su-aasha kale wuxuu leeyahay naagtu da-dee ugu fiican oo lagu guursan karaa bismilah alxamdulilah masalada su-aashani jawaab hal jawaaba ma yeelan karto qofku markuu guursanayo ujeediya dan buu guursadaa hadba danta aad u guursanayso baa da-da saamayn ku leh guud ahaan nabiga jaabir baa u tegey radia allahu canhu waardaahu aabbihii markii uxud uu ku shahiidee lagu dilay gabdho badan buu ka tegey gabdhuhuna hooyo ma lahayn iyagoo iyagoo yaryar bay isku soo hareen nabigu u tegey uu guursaday islaan gabar garoogu guursaday nabiga wuxuu ku yihi gabar yar maxaa u guursan weyday wuxuu yihi gabdho yaryar buu aabbahay ka tagoon hooyo lahayno haddaan mid lamida u keenoo yaroo da-dooda inay faris kala daalaan baan ka yaabay falaa idan buu yihi marka haddaba sax wey haddaba ninku markay saas oo kaleeta tahay de qof weyno xilkasaa kugu fiican ninna waa nin oday oo waayeelaho maamuus iyo weelhayn raba hadduu gabar cabaadeeraha guursado garanayy ninba maamuusna way isku rafaadaanoo way isku lugoaan way isku jabaan mararka qaarkoodna dan kalaad ka leedahay guurka guud ahaan laakiin hal sifuu nabigu tilmaamay ee dama tilmaamin fahallaa bikran tulaacibuhaa wa tulaacibuka uri gabaraan lagaaga horreyn intaasuu nabigu sheegay sal alah alih wasalam gabadhu dadee weeye maanu sheegin qofkuna markuu reer maamulayo inta aan tajaaribta aadamaha ku arkay qofba qofku intuu ka caqligiisu ka bisil yahay uu dhaqan reer kaga fiican yahay laakiin waxay soomaalida dhaqankeedaa islaanta abad guursatide iyana adiga kaa weynaanino way ogol yihiin ninku inuu wen yahay laakiin haweentu inay gabadhu ka daaweyn tahay soomaalida badankeed ma ogola laakiin khadiijo nabiga yadaa ka weyneyd radi allahu canha wa ardaaha iyadoona ilaahay u barakeeyo ilmo ka siiyey sheekh haddii ay cafis haweenayda haddii ay cafis haweenayda nafaqaynta hadday cafida miya taa horan usoo sheegay aqay leedahay cafin karta wey sooma adhi way leedahay shiqow nuujinta labada sana maxay dheer tahay tan ka tan halka sano dadka halka sano nuugay <coughs> iyo kuwa labada sano nuugay <coughs> asal ahaan xaqailmuulee laba sano in la nuujiyo weeye labada waalid hadday isku raacaan ka hor way ka goyn karaan laakiin sharcan iyagoon isku raacin labadoodu kahorooyadu inay ka goysa daruura la-aan iyo duruuf la-aan ma wanaagsana